بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين علم مرينا أصول الفقه hordhiciisii ayaynu qaadanay haddana in sha allahu tacaala waxaynu bilaabaynaa aqsaamu alaxkaam asharciya aqsaamu alaxkaam asharciya waalaxkaamu axkaamtii sabcatun toddoba weeyaan alwaajibu waa waajibka koobaad waalmanduubu waa manduubka labaad walmubaaxu waa mubaaxka saddexaad walmaxduuru waa maxduurka afraad walmakruuhu waa makruuhka shanaad wasaxiixu waa saxiixka lixaad walbaatilu iyo baatil weeyaan ka toddobaad sheekheenna kitaabkani waa kitaab mukhtasar aada iyo aada mukhtasar u ah sidaa darteed usuululfiqhi magacan murakabka idaafiga ah bada tariif bacda tarkiibi nooma inooma tacriifinin usuululfiqhi wada socda sheekeennu ma tacriifinina la socda maadaamuu kitaabku bilow yahay wuu iska dhaafay hadda axkaamtaan ka hadlayaa buu yidhi axkaamta sheekhu wuxuu tilmaamay inay toddoba tahay buu sheegay asalkeegu toban buu ahaa axkaamtu waa toban qaybood asalka axkaamtu toban bay ahayd khitaabka ayaa laba loo qaybiyaa khitaabka khitaabullaahi labaa loo qaybiyaa inuu khitaabku yahay khitaabka khitaabu takliifka ah iyo inuu khitaabku yahay khitaabka khitaabulwadciga ah labadaasaa loo qaybiyaa khitaabu takliif haddii uu yahay khitaabu takliifku waa khitaabka ku tacalluqa dadka qaangaadhka ah ficiladooda waxaa la yidhaahdaa khitaabu takliif waa khitaab ullaahi tacaala almutacaliq biafcaali lmukalafiin khitaabka ilaahay ee ficilada dadka ku tacaluqa ayaa khitaabu takliif ah khitaabulwadci baa ka duwan khitaabulwadciguna waa alkhitaabu bikowni shayi sababan ow shardan ow maanican ow saxiixan ow faasidan khitaabka ilaahay ee lagu lagugu tusinayo ama lagugu tusinayo shaygan in laga dhigay shardi ama shaygan in laga dhigay sabab ama shaygan in laga dhigay maanic ama shaygani inuu saxiix yahay ama shaygani inuu faasid yahay khitaabkaana khitaabu takliif ba khitaabulwadci baa la yidhahdaa haddaba khitaabulwadciga iyo khitaabu takliifku labadaa khitaab ayuu mid kastiba shan qaybood noqonayay khitaabu takliifku waa shan waa waajibka iyo sunnaha iyo xaaraanta iyo karaahiyada iyo ibaaxada shantaasaa khitaabu takliif ah culimada qaarkood waxay yidhahdeen ibaaxada ha laga tago oo ibaaxada ha laga saaro ilan ibaaxadu takliif maahe ereygan takliifi waa qof la cusleeyey ibaaxadu takliif maahe naga daayo bay yidhahdeen afarta kalun daayo khidaabu takliif waa shantaa qaybood khidaabka khidaabulwadcigi ihina isna shan qaybood buu noqonayaa oo khidaabulwadcigi baa isna shan ah shanta qaybood ee khidaabulwadcigi ihi waxa weeyi sababta iyo ma iyo uu shaygu musabib yahay ama sabab uu yahay iyo maanica iyo shardiga iyo sixada ama saxiixuu noqonayo iyo fasaadka uu shaygu faasid noqonayo shantaasina waa khitaabatul wadci maxay isku noqonayaan isku geynta markaynu eegno toban bay isku noqonayaan toban ayay isku noqonayaan tobankaa sheekhu wuxuu ka aamusay laba qaybood buu sheekhu ka aamusay wuxuu ka aamusay sida halkan inooga muuqata saddex buu ka aamusay sababta uu ka aamusay shardigana uu ka aamusay maanicana uu ka aamusay wuxuu ka hadlay uun shantii khidaabul ahayd iyo khidaabul oo saxiix iyo faasida toddobadaasuu ka hadlay wal axkaamu axkaamtu sabcatun toddoba weeyaan markaa sheekhu wal axkaamu uu yidhi axkaamtii markuu yidhi wal ashaa haddaynu ka dhigno cahdiyo waa fiqhiga axkaamtii aan ku soo marnay sharciyada ahayd waxaynu fiqhiga markaan tilmaamaynay macrifatu alaxkaam alsharciya axkaamta sharcigi ihi sabcatun waa toddoba markaa halkaa waxaa culimmadu munaasiba bay yidhaahdeen in ardayga looga hadlo xukun si guud iyo aqsaamta xukunku leeyahay iyo xaakimku cidduu yahay eeg in halkaa laga hadlo ayaa wanaagsan baa la yidhaahdaa laakiin halkaa ku leexan mayno oo waxaynaan ugu leexanayn kitaabkeennana mukhtasara kitaabkeennan baa aada u yar waxaan isku dayi doonaa kitaabka inaan sida ugu fudud aynu u dulmarno walaxkaamu axkaamtii aan dhiganay sabcatun toddoba weeyaan alwaajibu waajib weeyi ka koobaad walmanduubu manduub weeyi oo kala la sunneeyo ah ka labaad walmubaaxu mubaax weeyaan oo ka iska mubaaxee bannaan ah walmaxduuru maxduur weeyaanoo kala manciye xaaraanta ah walmakruuhu makruuh weeyaanoo ka karaahiyada ah wasaxiixu saxiix weeyaanoo shayga saxiixa ah iyo walbaailu baail weeyaan halkaa walbaailu bu idin qora mise walfaasidu buu qoray walfaasidu cid ma u qorayaa idinku walfaasidu qorayaa matnigaa sax wey haddaba culimo toddobadaa xukun labada hore sawma haye labada u dambeeyo ka reeb maxaa soo hadhay labada u dambeeyo marka laga soo laga reebo shantaasi waa khitaabu maxay baynu nidhi waa khitaabu takliif khitaabu takliif karaahiyada ayay ragga qaarkood laba u kala qaadaan oo karaahiyadaasay karaahiyatu tanziih iyo karaahiyatu taxriim bay karaahiyada ka dhigaan karaahiyada maxaa loo qaybiyaa baynu nidhi inay karaahiyadu karaahiyatu tanziih tahay iyo inay karaahiyadu karaahiyatu taxriim tahay imisuu noqonaya markaa lix buu noqonaya lixdaa waxaa la yidhaahdaa laba daraf bay leeyihiin leeyihiinoo darafulficli iyo darafutarki bay leeyihiin baa la yidhahdaa lixdaasi lixdaa haddii laba lagu dhufto muxuu noqday markaa lix laba ku dhufo labiyo toban labiyo tobanku say u labiyo toban unoqonayaan xagga tarkiga iyo ficilkaa la eegaya maalan waajib markaad aragto inaad samayso iyo inaad ka tagto waa laba sunne markaad aragto inaad samayso iyo inaad ka tagto waa afar ibaaxo markaad aragto inaad samayso iyo inaad ka tagto waa lix maxduur oo xaaraana markaad aragto inaad samayso iyo inaad ka tagto waa sideed makruuh oo karaahiyatu eh, tanziih ah inaad samayso iyo inaad ka tagto waa toban makruuh oo karaahiyatu taxriim ah inaad samayso iyo inaad ka tagto waa labiyo toban labiyo tobankaa ah ayaa xagga khitaabulwadci kitaabu takliifka inooga imanaya walaxkaamu axkaamtii sabcatun toddobo weeyaan alwaajibu waajib weeyi walmanduubu iyo ka manduubka ee la suneeyey dadka loogu yeedhayo weeyi walmubaaxu ka mubaaxa ah ee la ibaaxeeyey weeyi amaa layidhi uu bannaan yahay walmaxduuru ka la manciyey weeyi walmakruuhu ka laysku nacay weeye ee kale makruuh laga dhigay wasaxiixu iyo saxiix weeyaanoo ka saxiixa ah iyo walbaailu baailkii falwaajibu waajibku maaka weeyaan yusaabu layska sawaabinayo calaa ficlihi samayntiisa ka layska sawaabinayo wa yucaaqabu haddana laysku ciqaabayo calaa tarkihi ka tegidiisa waajib baa laynoo sheegayaa wuxuu yahay ereyga waajib ah marka la eego min xaysu wasfuhu bilwujuub marka la eego tilmaanida uu ku tilmaaman yahay waajib marka la eego ama wujuub uu ku tilmaaman yahay luqadda waxaa loo yaqaanaa shay saaqid ah oo dhacay ayaa waajib la yidhaahdaa luqadda marka la joogo waa shay saaqid ah oo dhacay weeye faidaa wajabat junuubuhaa ilaahay markuu leeyahay dhinacyadeedu markay dhulka ku dhacaan weeyaan culimmada qaarkoodna wujuubka waxayba u yaqaaniin luqadda neefku markuu dhulka ku dhaco codka uu sameeyo sanqadhaa ayay yidhaahdiin culimmada qaarkoodna istiqraaru ljambi cala alardi bay ku tilmaameen inuu dhilku dhulku dhinaca u qabto ayay yidhaahdeen wujuub laakiin wujuub waajibku waa asaaqid wujuubkuna waa suquudka markaa dhicidda weeyi falwaajibu waajibku sharciga waxaa waajib loo yaqaanaa maa ka yusaabu layska hawaabiyo calaa ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa shay haddaad iska aad samayso lagaa sawaabinayo ilaahay agtiisa ajri aad ku yeelan ilaahay agtiisa ajri ayaad ku yeelanaysaa wayucaaqab waana laysku ciqaabiyo waa laysku cadaabaa calaa tarkihi ka tegiddiisana waa laysku ciqaabaa bal haddaba u fiirsada waa labadaa daraf waxaynu nidhi waajibku waa ka marka aad samayso ilaahay ajri aad kaga heli marka aad ka tagtana ilaahay uu kuu cadaabi tusaalaynu u waajibka tusaalaynu uga baahannahay waa salaada oo kale salaada haddaad tukato ilaahay agtiisa maxaad ku yeelanaysaa sawaab iyo ajri baad ku yeelanaysaa salaada haddaad si kas a ah uga tagto ilaahay agtiisa maxaa kuu yaala ciqaab iyo cuquubaa kaa horeysa bal haddaba waajib labaadii soo saar waajib labaadii keen waa asawm adoo baaliqoo qaangaadhoon cudurdaar lahayn inaad soonto haddaad soonto ka waran ilaahay maxaad ka helaysaa ajri iyo tawaab haddaad soomi weydana ilaahay maxaad ku leedahay agtiisa ciqaab iyo cuquuba ayaa kaa horeysa falwaajibu waajibku ka weeyaan ma waa shay yusaabu layska hawaabiyo calaa ficlihi samayntiisa falwaajibu ma markaan idhi ma waa jinsi ereygaa ma ihi jinsiga asalkiisuna waa ashumuul waxaa soo gelaya axkaamtii oo dhan waajibkiibaa soo geli oo sunihii manduubkiibaa soo geli oo ibaaxadiibaa soo geli oo maxduurkiibaa soo geli oo makruuhiibaa soo geli maa markaan idhaa yusaabu calaa ficlihi samayntiisa ayaa layska hawaabinayaa baynu nidhi inaad samayso ilaahay agtiisa hawaabiyo ajri baad ku leedahay baynu nidhi yusaabu calaa ficlihi waa fasal yusaabu calaa ficlihi ajri baad ilaahay agtiisa ka helaysaa markaad samayso fasalka asalkiisu waa inuu wax inaga saaro waxbuu saarayaa yusaabu calaa ficlihidu waxay inaga saartay xaaraantii xaaraan haddaad samayso ka waran ma ilaahay baad ajri ku leedahay haddaad samayso ilaahay ajri ma may xaaraan baabad samaysayba waa cuquubad ka heli hadda waxa kaloo yusaabu calaa ficlihi inagaga baxay karaahiyada labadeedii qaybood karaahiyatu tansiih iyo karaahiyatu taxriimka aad la timaadaba haddaad karaahiyada la timaado ilaahay agtiisa karaahiyaan sameeyo ajri baan rabaa miyaad odhan ilaahay ma ajri buu karaahiye aad samaysay kugu siini hadda shay karaahiyo makruuh aad la timidba maya makruuh haddaad samaysana ajri ku heli maysid ibaaxada ka waran ibaaxaad samaysay ibaaxanimo ayaad u samaysay mubaaxnimo shay mubaaxaad samaysay mubaaxii aad samaysay ajri ma ku helaysaa haddaba shay mubaax aan sameeyey mar dhoweyd baan xagga dambe eegay oo ilaahay baan ajriha ka doonayaa ko xagga dambe aan eegay waa mubaax inaad xagga dambe eegtaa sow mubaax maaha ajri miyaad ku helaysaa markaa may saddexdaas bayaa inaga saaray saddexdaa qodob yaa inaga saaray yusaabu calaa ficlihi baa saddexdaaba inaga saaray weli laakiin waajibka kelidii inuu soo hadhaan doonin yaa weli inala socda sunihii wuu inala socdaa oo sunuhu maa yuaabu alaa ficlihi wuu yahay maa yuaabu calaa ficlihi sunuhu wuu yahay haddaad suno samayso samayntaa sunaha aad samaysay ilaahay baad ajri iyo abaal kaga heli wa yucaaqabu waa laysku ciqaabaa calaa tarkihi ka tegidiisa waa laysku ciqaabaa waajibka haddaad ka tagto ilaahay agtiisa cuquubo iyo cadaab baa kaaga horeeya wa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegidiisa waa la ysku ciqaabaya halkan yaa inaga saa waa fasal labaad muxuu fasalkan labaad inaga saaraya wa yucaaqabu calaa tarkihi wuxuu inaga saarayaa sunnihii sunnaha haddaad ka tagto miyaa laguu cadaabi sunnaha layskuma cadaabo haddaad sunnaha ka tagto laguu cadaabi maayo laakiin hadda waa inaad ka tagto ee sunna inay kaa maaha haddaad sunaha si guud u goyiso waa lagula dagaalamibe sunaa haddaad si guud u goyiso haddaad tira wax sunno aba ah layguma oga waa lagula dagaalami islaamku xaq buu uleeyahy in lagula dagaalamo sidaa darteed fuqahadu waxay caddeeyeen tuulada adimi weyda in lala dagaalamayo haddaynu ka soo qaadno adinku inuu sunno yahay inuuna fardulkifaayo ahayn haddaan ka soo qaadno sunno ka soo qaadno haddana waa lala dagaalamaya oo maxaa loola dagaalamay sawkii sunnahan laysku cadaabi jirin ee laysku cuquubayn jirin walaa yucaaqabu calaa tarkiibu sunnuu ahaan jiraybe tarkigiisa ayaa isku cadaabayay may heshiiska intaa la eg ee shacaairta islaamka lagu goaami lagu diidayo kaasaa lala dagaalamaya falwaajibu waajibku maa yusaabu waa ka layska sawaabiyo calaa ficlihi samayntiisa ayaa layska sawaabiyaa wa yucaaqabu waana laysku cadaabaa calaa tarkihi ka tegidiisana waa la ysku cadaabayo waa la ysku qabanaya aima shaaficiya waxay cadeeyeen waajibka inay la macno tahay wujuubka iyo faradku inay isku macno yihiin oon markaad leedahay waa waajib ama waa wujuub iyo markaad leedahay waa farad waa isku macno uun waxa leexay ku kala duwan yihiin ma jiro waajib iyo farad waa isku macno aima shaaficiya sidaasay cadeeyeen ilaa baabka xajka mooyaane xajka marka la joogo unbay waajibka iyo faradku kala baydhaan xajka marka la joogo faradku waa waxa aan dhiig lagu kabi karaynin faradku waa waxa aan dhiig lagu kabi karaynin waajibkuna waa waxa dhiig lagu kabi karo aimada qaarkood markaynu eegno aimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waajibka iyo faradku annaga uu noo kala duwan yahay aslanba waajibku waxa weeyaan bay yidhaahdeen daliilka daniga ah shayga lagu waajibiyo daliil daniya ah hadii lagu waajibiyo waajib buu noqonayaa bay yidhaahdeen faradkuna waa daliilka qadciga ah shayga lagu waajibiyo oo iyaguna waxay eegeen qoladaasi xagga daliilka ayay eegeen shayga waajibinaya tusaalayaal badan oo waajibku uu leeyahay ayaa jira intaa ayaynu tacriifka waajibka iyo tusaalaha waajibka iyo waajibka waxaa lagu aynu kaga baxaynaa lamidka ah haddaynu nidhaa waajibka maxaa lagu gartaa ilan waxay astaamuu leeyahay waajibku lagu gartee waxba ku raagi mayno waajibka siiqooyin baa jira si siyaqulwujuub siiqooyin la yidhaah baa jira siyaqulwujuubka dib baynu ka arki doonaa ee halkan waxba kaga baydi mayno walmanduubu ka manduubkiihi maa yusaabu waa ka layska hawaabiyo ee abaal laysku siiyo calaa ficlihi samayntiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabin calaa tarkihi ka tegiddiisa almanduub haddaba ereyga manduubkaa ah, almanduubu ilayhi baa la yidhaahdaa o ilayhidaasaa ka maqane ereyga manduubu ilayhi waa ka layskugu yeedhayo shayga layskugu dhawaaqayo ama layskugu baaqayo ayaa la yidhaahdaa manduubu ilayhi almanduubu ilayhi manduubu ilayhigu ama ka layskugu yeedhayo ama manduubka waxaa ka agdhodhow oo la macnaa ereyga sunnaha ah iyo ereyga mustaxabka ah iyo ereyga muraqabu fiihiga ah iyo ereyga nafliga ah iyo waa iska agdhodhow yihiin oo manduubbaa la odhanayaa waxaas waa isku macno inda shaaficiye waa isku macno madaahibka kale qaar baa kala saara oo sunnaha iyo mustaxabka iyo laba istilaaxu kala yaqaana laakiin cinda shaaficiya waa isku midun almanduub manduubna waa shayga layskugu baaqayo ee layskugu yeedhayo walmanduubu manduubku maa yuhaab waa ka hawaab laysku siiyo iyo abaal calaa ficlihi samayntiisa maadaasi waa jinsiyo maadaasi waa jinsiyo jinsigana maadaasi waa jinsi baan doonayaa waa jinsi halkii jinsigay dhacday jinsigana asalkiisu waxa weeye shumuul inuu faa'iideeyo maa axkaamtii o dhan baa maadaa marka la yidhaha soo hoosgelaysa yusaabu calaa ficlihi ficilkiisaa hawaab iyo ajri lagu helaa markaan idhaa waxa inaga baxay saddex qodob xaaraantii way inaga baxday oo xaaraanta haddaad samayso ma ajri baad ilaahay kaga heli maya karaahiyadiina way inaga baxday karaahiyada haddaad samayso ma ajri baad ilaahay kaga heli maya ibaaxadiina way inaga baxday marka niyo iyo waxyaabo kale ayna la soconin ibaaxadiina way inaga laakiin yaa weli inala socda waajibkiibaa inala socdo maa yuhaabu calaa ficlihi buu ahaa walmanduubu manduubku maaka weeyaan yusaabu la yska abaaliyo calaa ficlihi samayntiisa iyo laimaatinkiisa ayaa laska layska abaaliyaa walaa yucaaqabu layskumana ciqaabo calaa tarkihi ka tegidiisana layskuma ciqaabo oo haddaad tarki kula timaado lagu cadaabi maayo walaa yucaaqabu calaa tarkiida ayaa inaga baxay waajibkiibaa inaga baxay waajibka haddaba tarkigiisa miyaan laysku ciqaabi jirin waa laysku ciqaabayay waajibka tarkigiisa waa laysku ciqaabaa kolka walaa yucaaqabu calaa tarkihi sunnuhu wuxuu u qaybsamaa ama manduubku wuxuu u qaybsamaa mid la yidhaah manduub cayniya iyo manduub kifaa'iya cayni iyo kifaa'i adigoo kelidaaya haddaan ku salaamo oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi cafwan anigoo kelidaya ah, anigoo keliday ah haddaan idinku soo baxo anoo kelidaya baan idinku soo baxay inaan idin salaamaa waa maxay assalaamu calaykum inaan idhaahdaa waa maxay waa sunne sunnahaasi macayni baa mise waa kifaa'i waa cayni keliday ahay anoo keligaya baan idinku soo baxay inaan assalaamu calaykum idin idhaahdaa waa sunna waa manduub laakiin manduubkaasi waa cayniyo anigaa layga rabaa inaan la imaado annagoo saddexa oo wada soconna haddaan idinku soo baxo ka waran annagoo saddexaanu idinku soo baxnay idinkoo meel fadhfadhiya ayaan saddexdayadiiba idinku soo baxnay markaanu idinku soo baxno saddexdayaduba dee maan iska wada garab dhawaaqnaa mar qura assalaamu calaykum assalaamu alay maan iska wada garab dhawaaqnaa mise salaanta nin baa noole qof baa noole haddaba inaanu salaano dadkan waa sunay tahay laakiin macaynibaa saddexdayadan qof ee wada socda ma hebelow adunbay salaada adaa lagaa rabaabaa waad noogu daweynto adunba salaamaya miya ya maya saddexdii ninkii salaamaba sunnihii labada kale wuu u qabsoomayaa waa sunno cayni kifaa'iya ayuu kaasina noqonaya sunno kifaa'iya waa sunno cayniya iyo sunno kifaa'iya ayaa kala jira waajibka laftiisuba waajib cayniya iyo waajib kifaa'iya ayaa anwaacdiisa ka mid salaada inaad tukataa waa waajib cayniya janaazada inaad meydka ku tukataana waa kifaa'i markii cid kale la helo waajib kifaa'iya weeye walmanduubu manduubku maaka weeye yusaabu layska abaaliyo calaa ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisaa layska abaaliyaa walaa yucaaqabu layskumana ciqaabo calaa tarkihi ka tegidiisa layskuma ciqaabo oo haddaad ka tagto waa laguu ciqaabayaa laguma odhanayo laysku ciqaabi maayo walmubaaxu mubaaxu maaka weeyaan laa yusaabu aan layska abaalinaynin calaa tarkihi ka tegiddiisa layskama abaaliyo waa mubaaxii walaa yucaaqabu layskumana ciqaabo calaa tarkihi ka tegidiisa layskumana ciqaabo mubaaxu waxa weeyi shayga haddaad la timaadana aanaan hawaabadan ku helayn la imaatinkaa haddaad ka tagtana adan hawaab ku helayn ka tegidda aan lagu ciqaabaynin culimadu waxay yidhahdeen waxa fiican adaba mubaaxa mayna ahayn in sida la yidhaah maa laa yusaabu alaa maa laa yusaabu ala ficlihi wa tarkihi haddaad ficil kula timaado ajri ku heli maysid oo ficilkan ajri ku heli maysid haddaad ka tagtana tegiddaa ajri ku heli maysid eegada haddaad la timaado ibaaxada ama mubaaxa ajri baan leeyahay odhan maysi hadaad ka tagtana ajri baan leeyahay odhan maysi ficil iyo tarki toona ajri laguma yeesho walaa yucaaqabu layskuma ciqaabo ala tarkihi wa ficlihi calaa tarkihi wa ficlihi haddaad ka tagto laguu ciqaabi maayo hadaad la timaadana lagu ciqaabi maayo haadihi hiy libaaxa haadaa huwa libaaxa culima haddaba ereyga maa a walmubaaxu maa laa yusaabu markaynu nidhaa ereygaa maa ihi waa jinsi axkaamtii oo dhan baa soo hoosgelaysa laa yusaabu calaa ficlihi markaan idha laa yusaabu calaa ficlihi ficilkiisa hawaab laguma helo markaan idha yaa baxay ficilkiisa hawaab laguma helo markaan idha yaa baxay yaa waajibkii iyo sunnihiibaa baxay ila ficilkooga sawaab lagu heli jire walaa yucaaqabu calaa tarkihi markaan idhaanayaa baxay walaa yucaaqabu calaa tarkihi markaan idhaanayaa baxay ya waajibkii unbaa mar labaad baxay xaaraantii haddaba m maxduurkii inuu baxaa loo baahnaa ibaaxadii inay baxdaa loo baahnaa kii maxduurka ahaa inuu baxaa la doonayey ibaaxadiina inay baxdo ayaa la doonayey labadaba inay naga baxaan baynu rabnaa waxaa lagu leeyahay haddaba waa inaad tarki halkaa soo gelisaa labada dhinac dhinaca hore dhinaca dambana aad ficil soo gelisaa maa laa yusaabu waa ka aan layska abaalin calaa ficlihi ficilkiisa ajri laguma helo ficilkiisii ajri ku heli maysid walaa yucaaqabu layskumana ciqaabo calaa tarki ka tegidiisana tarkigaana lagu ciqaabi maayo haddaba halkaa aynu nidhi calaa ficlihi wa tarkihi markaa tidhaa karaahiyadiina way kaa bixi oo karaahiyada tarkigeegaas ayaa ayaa ajrile tarkul karaahiya ajri baa lagaga helaa ma laa yusaabu calaa ficlihi wa tarkihi markaa tidhaa karaahiyadii baa kaa baxday walaa yucaaqabu calaa tarkihi wa ficlihi markaa tidhaahdana ficlulxaaraam maxaa maxaa dhacayay waa la isku ciqaabayay oo xaaraantii baa halkaa inagaga baxday waxaynu haynaa halkaa oo halkaa inagaga baxay ibaaxad waxay ahaan jirtay haddaba waxaa la ogaaday qaacidaa jirta tidhaahda inama alacmaalu binniyaat qaacido kale ayaa jirta oo tidhaahda niyat lmari khayru min camalihi haddaba niyat lmari khayru min camalihi qaacidada kule niyadaada camalkaaga ka khayr badan sideebay niyadaadu camalkaaga uga khayr badanaysaa waaba war adage niyadaadu camalkaaga inay ka khayr badanta de may ahayd waxaa jira culimo niyadu waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigtaa shay adan ilaahay ajri kaga hesheen ayaad ilaahay ajri kaga heli shay iska ibaaxo ahaa mubaax ahaa ayaa ajri lagaaga qori hadday niyadaadu wanaagsanaato waxaana taa aynu ku garanaynaa in hadday niyadaadu wanaagsanaato shay ajri adan ku hesha inaad ku helaysid inaad cuntada cuntaa cuntaa adoon gaajoonayn oon u dhimanayn uma dhimanaysid laakiin wax yar firfircooni yar baad ka helaysaa inaad cuntaa ma sunna ma xaaraanba ma karaahiya ma waajibba ma ibaaxa waa ibaaxo inaad iska cuntaa waa ibaaxo labada nin ee haddaba hudheelka ka wada qadaynaya ayaa kana intuu qaato ilaahay agtiisa ajri loogu qoraya inta jeeraad qaadataaba waa ajri u qora waa ajri socda kanina waxba looma qorayo halla wax loo qoraya wuu cunayaa ha iska dhergo waxa weeyi kani wuxuu is waa la cunaayo cun caadi u cunayaa cuntada uu quraacdaa laakiin waa la cunaayo cununbu isleeyahay waa la qadeeyaayo qadeelunbu isleeyahay waa la qureecdaayo qureecunbu isleeyahay kanina wuxuu niyooday qalbiga ayuu gashaday inuu cuntadan uu cunayo ugu xoogaysto cibaadada ilaahay cuntadan uu cunayo inuu ayo ugu xoogaysto inuu cibaadada iyo daacada ugu xoogaysto ayuu niyada gashaday markuu taa niyoodo cuntadiiba cibaaday unoqotay dee labada ninee is-ag hurda mid hurdadiisanaba cibaado ah midna hurdadiisaasi de wakaa cumri ka lumaya weeyaan midi wuxuu is yidhi warniyow haddaad soo jeedo dee waxba ma akrin kartide aa yar yaro seexoo indhaha isgeli si aad cibaadada adoo firfircoon aad u qabsato cibaadada ugu xoogayso ayuu is yidhi midna waa la seexdaayo seexun buu yidhi way kala duwan yihiin markaa haddaba waxaad ogaataa iminka maalan marka aan cunto cuna cunayno haddaan u qadeeyo maanta hilibii keen baa tidhi hilib maanta waxaan doonayaa inaan kusoo durduriyo haakii waa miskiin yar oo dulmi oo dulmayso waan yaro gaajoonayaayo hadda haa dhexdaan ka liicayaayo waxaan doonayaa inaan soo jiirjiidho cuntada maxaad u cuntay inaad dulmi ku samaysay dee waa dulmi un waa laguu qorayaa haddaad cibaado uga qasadana cibaaday ku noqonaysaa haddii ibaaxo un ay tahayna waa iska ibaaxadaasun wax alla waxay noqonaysao kale ma jiro kolkaa ibaa niyadu iyadaa cibaado ka dhigta shay iska ibaaxo ahaan jiray walmubaaxu mubaaxu maaka weeyaan laa yusaabu aan layska tawaabinaynin calaa ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa iyo watarkihiba walaa yucaaqabu haddana aan laysku ciqaabaynin walaa yucaaqabu haddana aan laysku ciqaabaynin calaa tarkihi ka tegiddiisa waxay ka dhigan tahay ficilkiisana ciqaab iyo thawaab kuma xidhna tarkigiisana ciqaab iyo thawaabi kuma xidhna ibaaxada shay iska mubaaxa muuna fara badnayn culimo shayga mubaaxi ma fara badan yahay aad buu u yahay mubaaxu hadda ciiddaa wax la egoo wada mubaaxaan haysanaaye mubaax kuwa baad haysata ciiddaa wax la egoo mubaaxa ayaa la samaynayaa fadhigeennani hadda xukunka guud uu leeyahay waa sunna hadduuna waajib noqonin marka aad cilmi baranayso aqoon aqoontaasi hadday tahay waajib aqoon waajiba ah, shay cibaado oo waajib kugu ah oo camalku kaaga xidhan yahay haddaad baranayso fadhigaadu fadhidaa waa waajib haddaad baranayso shay sunnana waa iska sunne ama goob cibaado oo masaajid goob la mida iyo khayr haddaad dhegaysanayso muxaadaro cashir waa sunne haddaad u fadhido ka waran xaaraan shir yar oo dee musuq maasuqa ayaad gashay ama mu'aamara abaad gashay fadhigiisu shirku saw xaaraan maaha fadhigiisuna waa maxay markaa fadhigiisuna muxuu noqonayaa waa xaaraan buu noqonayaa ibaaxo inaad iska yar nasato ka waran mararka qaar yar kala bixiso isyar jiidjiido oo yaro jimicsato oo iska yarnasato ka waran waa iska ibaaxo kolka waa waad arkaysaa xukunku si u kala duwan yahay walmaxduuru maxduurkii maxduurna waa la yidhaahdaa muxaram ama xaaraanna waa la yidhaahdaa walmaxduuru maxduurkii waa ka la manciyey e maaka weeyaan yuhaabu layska sawaabiyo calaa tarkihi ka tegidiisa ka layska sawaabiyo haddaad ka tagto ilaahay agtiisa ajri baad kaga heli tarkigaasaad ajri ku helaysaa ereygaa ma ihi waxa weeye jinsi axkaamtii oo dhan baa soo hoosgelaysa laakiin yusaabu calaa tarkihi markaan ku idhaha ka waran yusaabu waa laysa hawaabiyaa calaa tarkihi baa laysku hawaabiyaa yaa inaga baxay yusaabu calaa tarkihi waajibkii wuu baxay sunnihiina wuu baxay ibaaxadiina way baxday ibaaxada dee ma tarkigeega ajri lagaga helaa lagama helo ajrigeega ficilkeega iyo tarkigeega toona ajri iyo ciqaab toona kuma xidhna ibaaxada ma yusaabu calaa tarki yaa laakiin halkan isla socda weli yaa inala socda hadda yaa inala socda weli waxaa inala socda maxduurkii iyo iyo karaahiyadii labadaasaa isla socota walmaxduuru maxduurku ka la manciyey maaka weeyaan yusaabu layska sawaabiyo calaa tarkihi ka tegidiisa wa yucaaqabu laysku ciqaabo calaa ficlihi samayntiisa wa yucaaqabu calaa ficlihi ka waran haddaba wa yucaaqabu calaa ficlihida yaa inaga hadhay wa yucaaqabu calaa ficlihi markaynu nidhaa yaa inaga hadhay wa yucaaqabu calaa ficlihi markaynu nidhaa karaahiyadiibaa halkaa inagaga hadhay oo ficilka karaahiyada ciqaabi kuma xidhnayn wax ciqaaba oo ku tacalluqaysay ma jirin ficilka karaahiyada markaynu eegayno walmaxduuru maxduurku maa yusaabu waa ka layska abaaliyo calaa tarkihi ka tegidiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabin calaa ficlihi maalan meel baad ka shaqaysaa khamriga lagu cabo asxaabtaadoo dhan dhididkaa ka daa a khamrigaas unbay dhurtaan adigu waa joojisay umaadan dhawaanin maxaad ka helaysaa tarkigaa tarkigaa aad iska daysay inaad bahashaa xun cabto ilaahay agtiisa maxaad kaga heli ajri iyo abaal ayaad kaga heli inan yaroo dhallinyar ah ayaa tahay oo awooddiisu ay dhammaystiran tahay nimankii kula midka ahaa suuqyadaa ayay mareenoo iyagoo hablo jiidanaya ayaad aragtaa mar kaste zinadii ayaad ka dheeraatay ood iska daysay tarkigaa zinada aad ka tagtay ilaahay maxaad kaga helaysaa tarkigaa maxaad kaga helaysaa ajri iyo abaal baad kaga helaysaa tarkiga sida ka ku dhacayba ilaahay agtiisa uu dembi weyn ugu leeyahay ayaa kan ka tegayna ilaahay agtiisa ajri weyn ugu leeyahay haddaba dadkaa talow bal khamriga iyo zinada iyo iska daayay ma kala ajri badan yihiin mise tarkigu hal ajri unbaa lagugu siinaya kolley way kala ajri badan yihiin waayo nin baa jira khamrada u xaraarooda weligii ma cabin laakiin wuu xaraaroodaa ninna ma ogaba waxalla waxay tahay ma ogaba gudaafadaas uu ogyo ilaahay wax uga dhigay un gudaafad dee kan u naftiisii u xakamaynayaa kan gudaafadda u haystaana ha ka taga e laakiin naftiisii dee kulama ordayso labadaa nini ma isku ma isku waxay isticmaalayaan awood may isku awood maaha way kala duwan yihiin nin baad arkaysaa zinadu waxay tahayba aan garanayn waayo waxa wey inan hadduu arko ama naag hadduu arko gidaar inuu arko iyo inuu naag arka waa iskugu midu wax alla waxay u kala duwan yihin ma jirto ninna waxa weeye dee ibtilaysan yahay oo qalbigu ka xanuunsanaya labadaasi kolkaa markay labaduba wada daayaan labaduba hadda way wada daayeen ajrigoogu inuu kala adag yahay miyaadan arkaynin kan de waxbaa jiidanaya wixii buu la dagaalamaya ajri weyn buu yeelanaya markaa waxba jiidanayo wixii la dagaalamaya wal mahdhuuru shayga mahdhuurka ah shayga mahdhuurka ee la oranayo waa mahdhuuro waa mamnuuc ma ka weeyaan yusaabu la iska abaaliyo calaa tarkihi ka tegidiisa ayaa la iska abaaliyaa wa yucaaqabu waana la isku ciqaabaa calaa ficlihi samayntiisana waa la isku ciqaabaa wal makruuhu makruuhu maaka weeyaan yusaabu layska hawaabiyo ala tarkihi tarkigiisa iyo ka tegidiisa ajri iyo abaal baa lagu helaa karaahiyada haddaad ka tagto maxaad heli shay karaahiye ah haddaad ka tagto maxaad heli ajri iyo hawaabbaad helaysaa walmakruuhu makruuhu maa yusaabu waa ka layska hawaabiyo calaa tarkihi ka tegidiisa haddaba markaan maa idhaa waa yusaabu calaa tarkihi markaan idhaahdana waxa inaga baxaya waajibka ilan tarkigiisa ajri lagama helo waajibkii waxa inaga baxay sunnaha ilan sunnaha tarkigiisa ajri laguma hele waxa inaga baxday ibaaxada laakiin xaaraantii baa inala socota walaa yucaaqabu la iskuma ciqaabo calaa ficlihi samayntiisana shayga makruuha ah samayntiisa lagu ciqaabi maayo haddaad samaysaba ka waran haddaba halkaan ayaa inaga baxay walaa yucaaqabu calaa ficlihi markaynu nidhaa layskuma ciqaabayo makruuha maxaa inaga baxay waxaa inaga baxay maxduurkiibaa inaga baxay culimo halkaa khitaabka khitaabu takliifka loo yaqaano ayaa halkaa inoogu eg khitaabu takliifkii ayaynu eh, khitaabu takliifkiibaa bartaa inoogu dhammaaday khitaabulwadciga laba qodob buu sheekhu ka soo qaatay labaduu ka soo qaatay waa saxiixa iyo faasidka ama saxiixa iyo baatilka wasaxiixu saxiixu maa yatacallaqu waa ka uu ku tacalluqo ama uu ku xidhmo maa yatacallaqu waa ka uu ku tacalluqo bihi isaga annufuudu fulitaan walaa yuctadu bihi lamana tirsado walaa yuctadu cafwan wayuctadu bihi baan doonaya wayuctadu bihi waana la tirsadaa saxiixu salaada noocaa aad u tukatay ee shuruudaheegu dhamayska tiran yahay inay saxiix tahay shuruudaheega iyo arkaanteeda iyo umuurteedu salaadaa ay dhammaystiran inay saxiix tahay xukunkaasa saxiix la yidhaah haddaba saxiixu luqa alcarabiya marka la joogo saliimka ayaa loo yaqaanaa ama didu saqiim wey ka ambukin baa saxiix la yidhahdaa luqadda hebel waa saxiix wuu fayow yahay wuu caafimaad qabaa waxaa ka soo horjeeda saqiim wuu xanuunsanayaabaa ka soo horjeeda marka la joogo culimadan istilaax xooga usuulu fiqhiga ana saxiixa waxaa loo yaqaanaa maa yatacallaqu bihi nufuud wayuctadu bihi cibaadada shayga aada qabato ee la odhanayo cibaadadaasi way kaa fushay way kaa fushay salaadaa waa tukatay marka salaada lagu yidhaah ilan shuruudaheegii baad dhammaystirtay oo arkaanteedii baad dhammaystirtay oo mubdilaadkeegii baad iska ilaalisay oo mawaanicdii baad iska digtoonaatay salaada markaa saxiix sixaa ku tacaluqaya waa salaad saxiixa baa lagu odhanaya saxiix isagoo shaygu saxiix ah ayay dhici kartaa inaadan ajri iyo abaaltoona ku yeelan hadda la soco waxaa dhici karta in lagu yidhaha salaadaasi waa saxiix laakiin sawaab ma waa yaab masaladaasi waa masale khilaafiya bayn al waxa weeye haddaad guri yar dhacdo guri yar ayaad soo dhacday guriga markaad soo dhacdo salaadii duhur baad ku dhex tukatay gurigii gurigan yari muxuu ahaa guri aad soo dhacday ama dhar yarood soo dhacdaabaad xidhatayba dhar baad xidhatay lakiin dharkan waa dhar aad soo dhacday ama weyse waxaad ku weysaysatay aad soo xaday weyse yarood soo xaday baad ku weysaysatay markaad gurigaa aad soo dhacday ku tukanaysid salaada duhur salaadaa waxaad ilaalisay shuruudaheegii oo dhan shuruudu sow labiyo toban shardi maaha in labiyo tobankiiba waa lagaa helay arkaantu sow sagaaliyo toban maaha in sagaaliyo tobankiiba waa lagaa helay mubdilaadku saw labiyo toban ma ahayn labiyo tobankiiba waad ka digtoonaatay salaadaa shuruudeedii waad dhammaystirtay oo arkaanteedii waad dhammaystirtay oo umuurteedii o dhan la timid laakiin he halka aad ku tukanaysaa daahir ahaataa lagu waa daahir ilan cimaamadir haddaad soo xadda waa nijaaso waan maydhaya odhan mayside inaad xidhataa xaaraana laakiin sideeda waa u daahir soo caynkaa maaha kolka waxa weeye salaada markaad tukato culimo badan waxay qaateen inay bilaa sawaab tahay laakiin ay saxiix tahay waa xukun six waa lagu xukumaya oo xukunka sixada ah waynu ku xukumi laakiin sawaabkuuma le ajri ajri kaga heleysid ilahay agtiisa oo waa maxay talow salaada faasidka ah ama baadilka ah iyo salaada saxiixii farqiga u dhaxeeya hadaba ilaa salaada hadii aan anoo qaawan tukado dhar helaya ama anoo bilaa weyse haddaan tukado ama qibladaba aan ka jeedsado salaadaasi masixa lagu xukumi mise waa baadil waa baadil ajri ma ku helaya kuma helaya ajri de salaad baadil ajri ilahay kaga helayo ajri salaad baadila ilaahay agtiisa ajri kagama helayo salaadaasi waa salaad baadila weeye haddaba ta baadilka iyo ta saxiixa ee bilaa sawaabkaa farqiga udhexeeyaan rabaa waxaad ogaataa markaad cibaadada qabanaysid dhinac ilaahay agtiisaad ajri kaga helaysaa ajri dallacaad baad ku helaysaa dhinacna adigu dembi kaa hadhaya cuquubaa kaa hadhaysa marka salaada lagu leeyay waa saxiix bilaa sawaaba xaggii cuquubadiibaa kaa hadhay xaggii ajrigii lagu dallacayeyna ma haysatid salaada marka lagu leeyahay waa baatilna cuquubadiina way ku sugaysaa waa lagu ciqaabayaa sawaab la-aanna waa tahay waa xaggaasa kolkaa culimadu ay iska hayaan halkay iska hayaane la baaraya waa halkaa mas'aladu waa mas'aladaa weeyi masaa'il almaxduur salaadu runtii axkaamteedu aad bay u tiro badan tahay ama dee sixaha lagu xukumo ama faasid ha lagu xukumo iminka maalan eeg hadda waxaa dhici karta inaan halkan salaad ku xidho salaadii duhur salaadii duur baan xidhay saddex ragcad laba nin baanu ahayn nin igu weyse qabay aniguna ma weyse qabin maalan salaadii duur markaanu imaamkii la xidhanay ee saddex ragcadood aan la tukanay ayaa anigii bilaa weysada ahaa aan xasuustay inaan bilaa weyse ahay kii saaxiibkaygii aan wada socdayna dee saddex ragcadood maray iska sii wadanaya salaada soo maaha aniga maxaa ila gudboon salaada dhexdeedii baan xasuustay bilaa weyse inaan ahay maxaa waajib igu ah haddaan sujuudo masaladaasi waa khatar anoo sujuudsan xataa haddaan sii hayo sujuudda waa khatar talaacubucibaada lama ogola bartaa ataagantuunbaad ka dhaqaaqaysaa sankunbaad syar qabanaysaa bartaa madka waad soo weysaysanaysaa waan soo weysaysto dib baan usoo galayo salaaddii baan haddana duhurkii xidhay imise ragcadood baan tukaday markii eh, markii hore imisaan la tukaday tii bilaaweysada ahayd baan tiri markii dambena salaaddii baan dib u bilaabo afartii ragcadood baan tukaday soo maaha aniga iyo saaxiibkay waanu wada soconay saaxiibkay imise ragcadood buu tukaday afartii duhurka ahayd ee saxda ahayd buu tukaday sawma aniguna imisaan tukaday ya ani misaan tukaday anigu toddoba dhade imaamkii hore maxaan la tukaday markaan bilaa weysada ahaa markaan ahaa maxaan imaamka la tukaday saddex salaaddii damben caadiga u tukadayna maxay ahayd ma isku ajri baan nahay dee labadaan ma isku ajri baa ma isku ajri baa waar isku ajri maaha isku ajri xaggay isku ajri ka isku ajri maaha waayo salaadan eg salaadii duhur mid kastiba intiisii uu helay wakti dheeraada kaa baxaye oo niyo fiican kaaga baxaye wakti dheeraada oo niyo saxa kaaga baxay ayaa jiray kolka waa in lagu qiimeeyaa ilaahay ilaahay waa raxmaan waxba ilaahay kuma aha laakiin hadda hays ilowsiinin haddaad tidhaahdo waan isyar ilowsiinayaayo si ajrigu iigu bato taasi waa khatar haddaad tidhahdo salaada angalo dhexda aan kaga baxo waa talaacubun bilcibaada waa khatar markay daacad kaatee ilaahay kugu og yahay ee saddexdaa ragcadood sidaa ula tukato waxa wey waa waa waa camal ka duwan wasaxiixu saxiixu maaka weeyaan yatacallaqu bihi uu ku tacalluqayo ama uu ku xidhmayo annufuudu fulitaan baa ku xidhmaya waxaa la odhanayaa camalkaasi wuu fulay ujeeddadii hadafkii laga lahaana waa lagu gaadhayaa maalan haddaan soo qaata beeca qalinka yar markaan iibsado iibkaa ujeediyo hadaf baan kala haaya waa maxay waa inaan milkiyo saw milkigii baa sugnaanaya markaa shaygu markuu saxiix yahay milkigii baa sugnaanaya yatacallaq bihi nufuud fulitaan nufuudku waxa weeye leebka ama fallaadha marka shayga lagu rido ee intuu kaga dhaco xagga kale uga tafo ayaa nufuud la waa shay socda oo salaacii camalkaasi wuu ku gudbay weeye markaa wuu ku dhaafay weeye qaradkii laga lahaana wuu imanaya wa yuctadu bihi waana laguu tirinaya oo waa la tirsanaya shaygaa camalkaasi waa saxiix walbaailu baailku maaka weeyaan baailku laa yatacallaqu bihi uuna ku tacalluqin ama uuna ku xidhmin annufuudu nufuud iyo fulitaan ku xidhmin wax nufuud la haba yaraatee ku xidhmayaa ma jiro waa ma fulayo wey kuma dhaafayo wey waxba qalinkanaad iibsatay waxba kuma milkiyeysid weeye walaa yuctadu bihi laguna tirin maayo maalan caqdiga marka la odhanayo waa saxiix ama baatil waxa weeye gabadh baad guursatay caqdi baa meesha dhacay caqdigaa ma saxiix baynu ku xukunaa mise baatil baynu ku xukunaa had caqdiga marka saxiix lagu xukumo hadafkiisi iyo qaradkiisii baa shaqaynaya oo sax noqonaya qaradkaasina muxuu ahaa culimo qaradkaa shaqaynayaa muxuu ahaa qaradka shaqaynayaa wuxuu ahaa ama uu noqonayaaba in gabadhu ay xalaal ku noqoto haddii baatil uu noqdona qaladkii baan shaqaynin oo hadafka aad ka lahayd ma shaqaynayo walbaailu baailku maaka weeyaan laa yatacallaqu bihi uuna ku soo tacalluqin ama uuna ku xidhmin annufuudu fulitaan wa yuctadu bihi waana la tirsanayaa walaa yuctadu baan doonaya walaa yuctadu bihi lamana tirinayo halkaana baailkii baynu kaga baxnay waxa aada u wanaagsan baa la yidhaahdaa shardiga iyo sababtana inaynu ku darno axkaamtanay ku jireene sheekhu wuu ka aamusay shardi iyo sabab shardi iyo sabab iyo maanicba way jiraanoo way wanaagsan tahay in aad bay wanaagsan tahay laga hadlo laba ahaan haddaan soo qaadanno shardiga mar dhoweyd baynu ka soo hadalnay kitaabkii kale aynu shardi kaga hadlaynay luqadda waa calaama baynu nidhi shardiga waxaa loo yaqaanaa maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi waa shayga haddii la waayo ay ka dhalanayso kuu shardiga u ahaayo la waayayo shayga haddii la waayo ay ka dhalanayso kuu shardiga u ahaayo la waayayo haddii la helana helitaanno ka dhalan maayo waayitaanno ka dhalan maayo helidiisa waxba kama dhashaan laakiin waayidiisa kuu shardiga u la waayaa ka dhalanaya tusaale soo qaadanay muxuu ahaa shardiga markaan doonayno tusaaluhu muxuu ahaa tusaale waxaynu soo qaadanay weysaysiga haddii weysaysigaaga la waayo bilaa weyse aad noqoto waayidda weysaysiga maxaa ka dhalanayoo la waayayaa baynu nidhi salaada waayideedii baa ka dhalanaysa nin bilaa weysaha salaadi uma jirto waa markuu biyo haysto faaqidu dahuraynna una ahayn kolka waayida shardiga waayidda mashruudka ka dhalanaya laakiin helidda shardiga waxba kama dhashaan haddaan weysaysto ma waxaa la odhanayaa salaadaadii waa eber maya ma waxaa la odhanayaa salaadaadii waa sax dee waxaa laga yaaba inaan qaawanahaybe waa maya shardigu horta wakaa waxa inoogu xiga sabab sababay maxaa tahay culimmadu qodobka sababta a ah markay ka warbixinayeen waxay yidhaahdeen sabab waxaa loo yaqaanaa ama ereyga sabab a ah waxaa loo isticmaalaa maa yalzamu min wujuudihi wujuudun wa min cadamihi cadamun lidaatihi bal hadda u fiirso shayga haddii la waayo mashruudkii la waayayo haddii eh, haddii la helo baan doonaya cafwan shayga haddii la helo haddii la helo mashruudkii la helayo maa yalzamu min wujuudihi wujuud baa la maa yalzamu min wujuudihi wujuud walaa yalzamu min cadamihi cadam walaa wujuud haddii la waayana waxba kama dhashaan maa yalzamu min wujuudihi wujuud macnaheegu waxa weeye cafwan halkan waan khaladnay maa yalzamu min wujuudihi wujuud wa min cadamihi cadam u fiirsa hadda haddii imika maalan aan salaada soo qaato asbaabta salaada sababu lisalaad haddaan soo qaato inay cirka bertankiisa xaggaa uga dhawaa dhaqaaqda ka cirka bartankiisa inay cadceedu xaggaa uga dhaqaaqdaa sabab buu u yahay lidukhuuli salaati duhur salaada duhur gelideeda yaa sabab u ah sababtii yaa sabab u ah salaada duhur inay gasho cadceedoo cirka bartamihiisa xaggaa uga iilata haddaba haddii la helo sababta haddii la helo helidaankaa sababta waxa ka dhalanaya in musababkii la helo kol mar kaste oo cadceedu ay xaggaa u badato dukuululwakti duhur baa la helaya kolkaa wujuudu sabab maxaa ka dhashay wujuudu sabab maxaa culima ka dhashay wujuudulmusabab baa ka dhashay wujuudkii wujuud baa ka dhashay haddaba cadamkiisana maxaa ka dhalanaya cadceedii xaggaa umayna badan oo cirka bertamihiisa xaggaa ugama badanin ee waxayba xaggan aroor bay tahay ama bartanbayba ku taagan tahayba maxaa cadamkaa ka dhalanaya cadamu dukuuli cadamu dukuuli duhur baa ka dhalanaya kolkaas sababta waxaa loo yaqaana wujuudkiisana wujuudulmusabab baa ka dhasha cadamkiisana cadamulmusabab baa ka dhalanaya haadaa huwa sabab labadaa ayaynu ku daysanaynaa macnaha mar aan soo yar dul saaro walaxkaamu axkaamtu sabcatun waa toddoba alwaajibu waa waajibkii walmanduubu iyo manduubkii walmubaaxu iyo mubaaxii walmaxduuru iyo maxduurkii walmakruuhu iyo makruuhii wasaxiixu iyo saxiixi iyo walbaailu baailkii falwaajibu waajibku maa yusaabu waa ka layska abaaliyo calaa ficlihi samayntiisa wa yucaaqabu layskuna ciqaabo calaa tarkihi ka tegiddiisa walmanduubu manduubkuna maa yusaabu waa ka layska hawaabiyo calaa ficlihi samayntiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabin calaa tarkihi ka tegiddiisa walmubaaxu mubaaxu maaka weeyaan laa yuhaabu aan layska sawaabinan calaa ficlihi ficilkiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabaynin calaa tarkihi ka tegidiisa walmaxduuru maxduurku maa yuhaabu waa ka layska sawaabinayo calaa tarkihi ka tegidiisa wayucaaqabu layskuna ciqaabayo calaa ficlihi walmakruuhu makruuhu maa yusaabu calaa tarkihi waa ka layska sawaabinayo ka tegidiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabaynin calaa ficlihi wasaxiixu saxiixuna maa yatacallaqu bihi waa ka uu ku xidhmo annufuudu fulitaan wayuctadu bihi lana tirsado waalbaailu baailku maa ka weeyaan laa yatacallaq bihi uuna ku tacalluqin annufuudu fulitaan walaa yuctadu bihi aan la tirsanayna in sha allahu tacala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam